بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد وعن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني يحوي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم إلى استاغه على بدنه geeliisii korkiisa inaan isu taago waa geela cayilan baa budniga la yidhaahdaa lo-dana waa lagu itlaaqaa budniga waxaana laga wadaa geelii uu nebigu sal alla alay wasalam u keenay hadyiga an aquuma inaan istaago calaa budnihi inaan isu taago oona hawshaasi aan muxuu ahay ka shaqeeyo wa an uqasima iyo inaan qaybiyo luxuumaha yaalkeeda wajuluudaha iyo hargaheeda wa jilaalahaa iyo reeriyadeeda cala almasaakiini masaakiinta korkooda inaan u qaybiyo walaa uctiya inaana siinin fii jasaaratiha gowraceeda iyo qalideeda sababteeda inaana ku siinin shay-an shay oo minhaa iyada ka mid qalidda la qalayo sababteeda ama darteed inaana wax iyada ka mida ku bixinin oona sababtaa darteed ku siinin ciddii qashay muttafaqun caleyhi bukhaari muslim waa soo saaray ayib lafdi kale wuxuu ahaa naxnu nuctiihi min cindina annaga agtannada ka siinayna annagaa wixii ujuuradiisaa sidiisa u siinayna way macna xadiidkaas cali bn abi aalibin radi allahu canhu radia allahu canhu wuxuu kutusayaa hadyiga xoolaha xajka ama cumrada loo kaxeeyo xaramka lagu qalo wey nebigu markuu geeyey sal alla lay waslam cali buu u xilsaaray wuxuuna amray inuu qaybiyo hilibkeeda iyo haraggeeda iyo jilaalka jilaalku waxa weye waa waa waa reeryada xoolaha la kor saaro geela khaasatan marka la fuulayo ama la rarayo waxaa la kor saaraa waxa la yidhahdo muxuu ahay qobtol waxay dhahaan iyo alaabbaa korka laga saaraa si waxaa korka ka fuulaya uuga celiyo neefka jirhkiisa taasaa marka jilaalka la yidhahdo masaakiinta inaanu qaybiyo faraybu qaliddii la qalayey ujuuradii lagu qaadanayena inaan neefka ka bixiyo uu ii diiday waxaa laga wadaa walaa uctiya fii jasaaratiha shay-an minha ruuxa qalaya gowracaya wuxuu qaadanayaa ujuuruu qaadanaya ujuuradii marka neefka qaybihiisii in laga siiyo ama hilib ahaan loo siiyo ama haragga la siiyo ama la siiyaba reeryada la siiyo wuu diiday nebigu sal alay slam oo si kalaan u siinaynaaye laakiin waxaa la yidhi muxuu ahay halkaa ha ka siini wixii uu qaadan lahaa ayib culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin hilibka hadyiga wakadalika hilibka udxiyada inaan la iibin karin waxna waad cuni waxna waad bixin laakiin iib ma galo wakadalika haragga iyo reeryada neefka saaran ayadana sidoo kale waa la sadaqayn cinda aljumhuur oo lama iibin karayo الإمام الأوزاعي يا أحمد بن حنبل يا إسحاق أبو ثور وأنا وجه عند الشافعية أيقوا حيكتغين والقذي كرا هدي لإيبيان أو حلقة ولا هرقها إيريريدا والقذي كرا بيدهين لكن هدي لقضوا لعكت كسو بحضا وحا لقو بحنايا ماشي هلبك لقو بحيه عدي هلبك قادتين مبنيد مساكين تاهين أمبا لعكت كسو بحضا للسين بيدهين culimada kalena waxay leeyihiin meel lababa gadi karaba haraga ruux intifaacsadaa la siin qeyriyadana ruux intifaacsadaa la siin ee lababa gadi karaba salawaata masalada labaad ruuxa jaazirka ahee qalaya ujuuradiisa inaan laga siinaynin neefka uu qalaya udxiyada ama hadyiga ah ee si kale loo siinayo jumhuurta qabta salafan wa khalafan saasay ku tageen xadiiskanaana asal u ah oo masalada loo cuskanaya yacni wixii eh, muxuu ahaayey uu qaadan lahaa ama lacag kalaa loogu lagula heshiin ama wax kalaa lagula heshiin laakiin waxaan uu qalayo wax ka mida lagulama heshiin karo saas maana ayib waxay ruqseeyeen culimada qaar ka mida sida imaam albagawi iyo ibnu khusayma in markii la siiyo ujuuradiisa kadib مثلا waxa lagu heshiiyay in lacag la siinayo gowrac oo qal oo haraga ka siib oo hilibka googo muxuu ahaayay 100 shilin waa ku siinay boqolkiisii shilin marka la siiyo hadduu faqiir yahay haddana faqrigaa sababtiisa iyo miskiinnimada hilibkii wax looga wax waa looga siin karaa bay leeyihin leanna marka waxaa kala baxay ujuurada wuxuu ku qaadanayay iyo miskiinnimada wuxuu ka qaadanayay miskiinnimada marka masaakiintu la siman yahay bay leeyihin jumhuurtuna waxay leeyihin ma ahee sidiisaba yaa neefkaa uu qalay waxba laga siin sababtu waxay leeyihiin nooc muxaabaadaa imaan kara nooc inay isdhexgashaa dhici karto hadduuba ku talagashaya inuu meesha wax ka heli doono ujuuraduu qaadan lahaabaa markaa laga yaabaa in la farageliyo sidaas daradeed soodolba iridda hala xidhay dhahay iridda dhamma hala xidho baabkaa isaga adiga sidaas macana ayib nooc musaamaxa ah baa dhici kartay leeyahay waan jaabir sababtuna waxa weeye neefku waa sadaqo sidiisaba جابر صوتنا وحوي نفق وصدق سيدي سبا نفق يعني إلهي درتي ولو بحي أضحيه محو أهاي هدوية هاي عقيقة وانقلك وعباده لو قمت لك للمركز السيدة دبا إن محو أهاي وحلقو بدش وحدوية لقو بدش أما لقاته أما وحكاسه قلان أما لو قمت لك للمعنى طيب وصدقه لكن أظن وضعوني كرتا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحولي نحرنا وان maca rasuulilahi sal alay waslam rasuulka la jirankiisa caama alxudaybiyati sanadkii xudaybiya waa lixaad ee hijriga waxaan gowracnay caama alxudaybiyati albadanata neefka geela ah can sabcatin toddoba ruux baan ka gowracnay xaggooda waalbaqarati wa lbaqarati neefka lo-da ana can sabcatin toddoba xaggoodaan ka gowracnay rawahu muslim baa wariyey ayb riwaayo kale waxay ahayd ishtaraknaa maca nabiy sal lla alay wasalam yacni waan wadaagnay annagoo nabiga la jirno sal alla alay wasalam taasi marka waa xudaybiya xudaybiya saad garanaysaanba dee waa markii loo diiday inay eh, meesha xudaybiya leelada dhaafaan oo ay yacni ay kacbada tagaan oy dawaafaan oo cumradii gutaan markii loo diido oo laga hor istaagay heshiiskiina dhacay waa kii nebigu amray sal alla alay wasalam inay timahana xiirtaan wixii xoole ee hadi ay wadeenna qalaan kadibna meeshaas laga soo noqday marka maalinkaa xoolihii la qalayay dadkii hadiga qalayay meesha hadigii lagu reebay la gowracayay toddobadii ruux baa hal neef oo geelay wadaagaya ama hal neef oo lo ay wadaagaya way wada qalayeen macnaha sidaas wey ayib waxaa kaloo sugan in ay yidhaahdeen اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة حج يا عمرة نبي مركا الله صلى الله عليه وسلم تصدبدي با waxay wadaagayeen neef geel min ba jaabir marka wuxuu ku yiri ayashtari ayushtaraku fil baqara kama yushtaraku fil jazur geela sida todoba ay wadaagay wadaagayso loodana ma todoba wadaagi buu ku yiri markaas wuxuu yiri ma lo'du budnigay ka mid tahay buuri walbudna jacalnaha lakum min shacaa'ir illah marka budniga geelana waa la dhahaa lo'dana waa la dhahaa asalkiisa geela u leh soo saaray xadiidkaa dambana jumhuurtu saasay qabaan jumhuurtu waxay qabaan markii ilan baabul udxiyaan ku jirnaa marka la udxiyaysanayo ruuxu inuu neef adhiya soo gado oo qalana wuu heli karaa haddaysan noqoto waxaa laysku darsado waxay noqonaysaa in geel laysku darsado ama ama laysku darsado lo laysku darsado toddoba ruux baa neef geela wadaagi karo kuwada udixiyeysan kara wakadalika toddoba ruux baa neef lo-a ah kuwada udixiyeysan kara saasi macana taasi ma aha marka saan soo sheegnayba ninka iyo gurigiisa iyo aalkiisa ma aha ehelkiisa iyo gurigiisa isaga neef adhiyaa kaga filan isaga iyo ehelkiisaba neef adhiyuu ka gowrici karaa ama waxaa midda laga hadlayo waxa weeyaan waa dad kala gedisan oon isku ehel isku guri ahayn taasaa laga hadlaya xadiidka waxaa u markhaati kacaya xadiid raafic ibnu khadiijin xilli xilliyada ka mida nebigu sal alay wasalam xoolo ayuu qaybiyey markaasuu tobankii neefee cadhyaba neef geeluu la simay yani tobankii neefee cadya waxay u dhigmayeen neef geela xadiidkaa jaabirna waxaa ku tegay shaaficiyada iyo axmed daawuudini daahir iyo jamaahiir ulculamaa ayaa sidaa maray alimaam maalik isagu wuxuu leeyahay sidiisaba lama wadaagi karo ama lo ha noqoto ama geel ha noqdo wax la wadaagi kara ma jira buu soo istaagay ayib tirmidi fi sunanihi wuxuu ku sheegay can bacdi ahli lcilmi wuxuu ka sheegay neefka adhigi ihi inuu halka reer ee guri wada degan ninka iyo ilmihiisii reerkiisa inuu hal neefoo adhiga ka gudi karayo waana madhabka imaam axmed iyo isxaaq sidaana waxaa ku tusaya xadiidu cataa ibnu yasaarin wuxuu leeyahay cataa waxa weydiiyey abu ayub ibn al-ansari kayfa kanat ad-dhahaaya fiikum ala ahdi rasuulillah sallallahu alayhi wasallam waqtigi nabiga udhiyooyinku udhiyooyinku seebay dhexdiina ahaayeen baa weydiiyey markaas wuxuu yiri كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وقت النبي روح هل نف بقلي جرو أريع نف كان إسقى iyo gurigiisa dadka kula nool ehelkiisa ayuu ka wada qali jiray ayib fayakuluuna wa yutcimuna waxna way cuni jireen waxna way sadaqaysan jireen waa la bixi jireen xataa tabaaha annaasu kamaa taraa tarabu ilaahay arrintu gaadhay hadda in laysugu faano saa hadda aragtaba waagii hore guriga dadka wada joogay ku wada nool hal leefo ariya ku wada bilaabo waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin hadda heerkay gaadhay waa wada aragtaba in la faano oo hebel baa hebel ka xoolo badan oo hebel baa xoolo ka badan gowracayo halkaasi hadda maraysaa way dhaqaajisay xadiidka waxaa soo saaray ibnu maaja iyo tirmidi waana xadiis saxiixa yani waxaa la mid ki sidoo kaleeta xadiid abu shurayxa nin la laga warinayo abu surayxa oo ibnu maaja uu soo saaray biisnaadin saxiix oo isaguna kutusaya halka neefee ari ah heerka guriga ku wada nool ninkii ehelkiisu inuu hal neef ka wada gudi karo laakiin wixii aan markaa nin iyo ehelkiisa aan ahayn waa in wax la wadaagaya ama uu noqdo geel noqdo ama uu noqdo loo noqdo sidaas macna tayib باب العقيقة عقيقة باب ويه آه. باب العقيقة مركة أضحيوين كيو حولها هدي قائيو آه. عقيقة الهدى الصوص عطيو كل هلب كاسي آه. لو تلقى لي عبادة أهانت قور عيسوها وحلوها للصدقية waxna waa la cunaa waxna haddaad rabto waad dhigan kartaa salaadaas loogu talagal baabu alcaqiiqati walqalkii buu baabu yahay walqalkii ayuu baabu yahay caqiiqadu waa gowraca laga sameeyo ilmuhu markuu dhasho ayib wayna jiri jirtay islaamka ka hor carabtu way isticmaali jireen waxyaalahay soo gaadheen ayay ka mid ahay kadibna shareecadu ay sugtay oo isbaatisay can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lla alay wasalam عق وانقلي عن الحسن حسن حقيس كوانقلي والحسين يا حسين حقوده كبشا كبشا ونون بو كقلي هل هون ايو كقلي مد والبهل ون ايو كقلي النبي صلى الله عليه وسلم حسن يا حسين ولبدي ويله او اوغ او اه اي غبدي فاطمه ايدش صاص المعنى ابو رضنا وعلي بن ابي طالب روى حوري ابو داوود بن وريه وصححه وحال صحيحي ابن خزيمة صحيحي وابن الجارود وعبد الحق الاشبيلي وي لكن رجح وحو سر رجحي أبو حاتم الرازي وي إرساله إنه مرسل يهيب الرجحي طيب وحكى له حديثك صحيحي ولماذا سيء صحيحيات ابن دقيق العيد الشيخ الباني وحكو صحيحي على شرط البخاري سيدة إروان كسوغان طيب xadiidu laakiin abu xaatim wuxuu rajaxay inuu mursal yahay kadalika culimo kalena way rajaxaysaa inuu mursal yahay oo macnaha waxa weeyaan ibnu cabbaas sheegidiisu sax ma ahee cikrima oo taabici ah ayaa xadiidka nebiga u kor yeelay saasuu mursal ku yahay bay leeyihi ayib mursalkuna waa min anwaaci daciif wa akhraja wuxuu soo saaray ibnu xibbaana wuxuu soo saaray min xadiidi anasin anas xadiidkiisa xaaluu ka mid yahay naxwahu xadiidkaa mid la mid a ah ibn Hibban Abu Ya'la Bazzar Tahawi Bayhaqi ayaa wada warinaya lafdigiisu wuxuu ahaa عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين نبي وحو كغور او ka qalay xasan iyo لبون طيب wan ayib sanadkiisana waxaa ku jira kaas dambe markuu xadiisu Anas yahay ibn Hibban uu warinayo iyo ragga aan sheegnay sanadkiisu cilada ku jira waxa laysan cilada koobaad waxa weeye jariir ibnu xaasim ayaa qataade ka warinaya riwaayada jariir can qataadana dacfi baa ku jira sida ibnu maciin iyo imaam axmed ba ay sheegayaan kadalika cilada labaadi waxa weeye cancanatu qataada oo mudallis ah sida sheekh albani caleh raxmat ullah u cadaynayo ayaduna waa cillo labaad cilada saddexaadi waxa weeyaan wuxuu rajaxay abu xaatim inuu yahay min mursali cikrima ee uusan ahayn musnad ama mawsuul uusan ahayn khaladkana wuxuu saaray xidhiidhinta xadiidku wuxuu saaray khaladka nin la yidhahdo jariir ibni xaazim buu saaray oo wuxuu leeyahay xadiidku waa mursal buu rajaxaya cilooyinkaasu markuu leeyahay xadiisku waa xadiis daciifa ah. ariiqan anas dacfi baa ku jira حديث وحى صحيحي وكان ضمن أنس عبد الحق الإشبيلي هيثم نوح مر رجاله الثقات مركل نوح رجاله رجال الصحيح طيب حديث كان يركع حديث مرن هكجر لكن علماء بدنكود ويستصحيحنا يا ويسوغيا شواهد بدن وعليه النبي صلى الله عليه وسلم حسن يا حسين انه كون قلي او اسغو وان قلي طيب laakiin waxaa hadal badani ku jira nabigu sallallahu alayhi wasallam ma laba laba neef buu u qalay mise hal hal neef buu u qalay lafdigan hadda inoo yaalla kabshan kabshan soo maa xadiidka anasna lafdigiisu waxa weeye bikabshayni oo labadooda mid walba han hal wan buu ka qalay waay laakiin xadiidka ibn cabaas riwaayada nasaa-i iyo tabaraani fi lkabiir waxay dhaheen bikabshayni kabshayni laba laba wan buu nabigu ka gowracay meeshaasaa marka khilaaf ka yimido xadiidka ibnu cabbaas oo nebigu inuu ka wanqalay xasan iyo xuseen intaasi waa sax laakiin waxaa khilaaf ku jira ma laba wan buu ka qalay oo mid walba dee hal wan buu noqonaya mise afar wan buu ka qalay oo mid walba laba wan buu ka qalay taasay riwaayaadku isku khilaafsan yihin waxayna rajaxayaan culimada qaarkood riwaayada dhahaysa laba labuu ka qalay taasay rajaxayaan maxaa yeelay matala waxaa jira xadiidu caaisha oo taxaawi fi lmushkil uu ku wariyey ibnu xibbaan xaakim iyo bayhaqi xadiidka caaisha alfaadiisa qaar ka mida way itlaaqdayoo hal wanna mayna dhihin laba wanna mayna dhihina wuu ka wanqalay basay ku gaabsaday wuu itlaaqay xadiidu caaisha riwaayaadkeeda qaar ka midana shaatayni shaatayni bay dhaheen laba laba neefoo ari ah sanadkiisu waa saxiix buu leeyahay ibn xajar fi lfatxi xadiid ibni camr baa jira sidoo kale cabdillaahi ibni camr ibni caas oo odhanaya nebigu wuxuu ka qalay oo ka caqiiqeeyey xasan iyo xuseen mid kasta laba wan oo weliba isla eg oo labadooduba wan yihiin xaakim baa soo saaray dacfi baa ku jira laakiin shaahid buu noqon karaa axaadiistaas markii laysu geegeeyo waxaa rajaxan oo xoog badnaanaya wuxuu nebigu ka gowracay labalabo neef bay ahayd labalabo wan buu ka gowracay amaa riwaayada dhahaysa hal hal wan buu ka gowracay waa laga xoog badan yahay waa laga xoog badan yahay ayib saas daraaddeed baa sheekhu alalbani caleyh raxmat ullah fi lirwa markuu xadiidka takhriijiyey kadib ayuu wuxuu yidhi ruuxa qaariga kariimka wuxuu mulaxadaynayaa buuhi oo fiir oo arkaya riwaayaadku inay iskhilaafeen wixii nebigu uu ka qalay xasan iyo xuseen way isku khilaafeen riwaayaadku ma labalaba unbay ahay mise hal hal buu ahaa saasay isugu khilaafeen wuxuu leeyahy marka aniga waxaa ila xoog badan buu yidhi midda labada in la qaata ayaa ila xoog badan buu yidhi laba sababood buu ku dhisay ninka laba yidhi horta siyadu wataa buuri siyadu wataa waana nin fiqa ah siyaadadiisana waa in la aqbalo ninkan kalaa siyaadada ka qarsoontay isagaa keenay waa midda labaadee waxay waafaqsantahay axaadiista kale qaarkeed inoo imaan doonto oo nebigu leeyahy sal alay wasalam caqiiqada labka oo ilmaha labka ah wiilka laba neef ka qala gabadhana hal neef ka qala axaadiista kale ee qawliga qowligaana wuu waafaqsanya sidaas daraaddeed laba inuu nebigu laba labalaba ka qalay in la qaato baa ila xoog badan buu leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullahi fi lirwa midda kale dhacdadu waa hal mid laba goor haddii la dhihi kari lahaa markana way dhacday markana way dhacday macquul bay ahaan lahay laakiin wax laba goor noqon kara maaha hal mar baa laga wanqalay xasan iyo xuseen markii ama laba neef baa laga qalay ama hal neef baa laga qalay saas daradeed ama midda labadaabaa saxa ama midda halkaabaa sax laakiin labaduba sax ma wada noqon karaan saas macana markii marka laysgarab dhigoo la yidhahdo ha la kala rajaxo kee xoog badan waxaa xoog badan midda labalabada ah ayb xadiisku wuxuu ku tusaya almuhim xadiisku waxaa laga faa'iidaystan in walqalku uu yahay shay mashruuca ilmaha in laga walqalo inuu diinta ka mid yahay waxay isku khilaafeen alalahi waxaa sugan muxuu qaar muxuu dhiilay culimada badankood waxay qabaan inuu yahay sunno wanqalku waajib mehe waa sunna bay ku tageen ayib daahiriyada iyo culimo kalena waxay leedahay mehe waa waajib Abu xaniifa isagu wuxuuba yiri sunnana ma waajibna ma sunnana ma waajibna ma xanafiyadu saasay qabaan ayib oo waxay dalishadaan حديث عبد الله بن عمرو بن عاص laga warinayo nabiga waxaa la weydiiyay wada can al-aqiqa wal qalka la weydiiyay markaasa wuxuu la yuhibbu Allahu al-uquqa kaannahu kariha al-isma aaqnimada alla ma jecla saasku jawaab markii la weydiiyay kaanna nabiga inuu magaca kala haystay baad moodaawir magacu kala haystay laano yani al-aqiqa min aqaba laga keenay marka noo aaqnima ah, aaqnimada kalimada aaqa ah, oo ku amar diidada waalidkii ciddii xaq kugu lahaa caaqnimadu kelimadeedu meeshay ka timaadiyo tan waa isku mid marka xuquuqaas caqiiqada magacuu nebigu karahaystay ayuu leeyahay marka laa yuxibu allahu alcuquuqadaasay ka deliishadeen man wulida lahu waladun ruuxii ilma u dhasho fa axabba an yansuka canhu falyansuk oo jeclaada inuu neef ka gowraco ha ka gowraco ha u wanqalo ah, oo jeclaada baa la yidhi marka ruuxii ilmo u dhashay oo jecel inuu ka wanqalo hadday waajib tahay bay dhaheen oo jecel lama yidhaahdeen waxaa la dhaha ilaaba ilaaba ka wanqal jacaylkaagiiyo rabitaankaaga laguma xidheen bay dhaheen ayib adigu jumhuurtu waxay leeyihiin waa sunna oo xadiidkan dhahaya haddaad jeclaata ka wanqalla wuxuu ku tusayaa inayna laasim kugu ahayne laakiin ay sunno tahay oo sunnanimaday ku tusi maxaa yeele waxay la mid tahay nebigu sal lla alay wasalam muxuu ahaayey salaada maqribka ka hor salluu qabla almaghribi salluu qabla almaghribi salluu liman shaa buu maqribka ka hor tukada maqribka ka hor tukada maqribka ka ciddii rabtaa la yidhi ciddii rabta maxay faa'iidaynaysaa marka amarkaa salluu ah inuusan waajib ahayn bay ku tusiyo in ay adiga doonitaankaaga ku xidhan tahay ay se wanaagsan tahay oo sunno tahay tanna sidii oo kale weyn bay leeyihin jumhuurtu sidaas weeyaan adiga haddii aad rabto inaad sunnadaa ku dhaqanto waay laakiin laazim kuguma aha sidaasay jumhuurtu marayaan oo inayna waajib ahayn mashruucse ay tahay oy sunno tahay ayay marayaan وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أمرهم وحو أمري صحابة وحو أمري أن يعق إنه كعقيقي وكوانقلو آه. أن يعقده إن لقوانقلو المهدش آه. can ilghulaami wiilka xaggiisa waxaa ahaaday shaataani laba neef oo adhi ah mukaafi'ataani oo isu dhigma yani isu dhigma waxaa laga wadaa labadooduba ay da-dii lagu wanqali lahaa ay joogaan macnaa wax weyaan ay waxaa la diidan yahay inaad mid waxoogaa hilib leeya mid tacbaana aada isku garab qabato mukaafi'ataani oo isu dhigma wey oo labaduba munaasib yihiin wa can iljaariyati gabadha xaggeedana waxaa ahaatay shaatun hal neefoo adhi ah saasuu nabigu amray sal lay slam rawa waxaa wariya atirmidiyu baa wariyo saxahu wuu saxiixiyey kadalika ibnu maaja iyo axmed ibn xibaan iyo bayhaqi way soo saareen sheekh albanina wuu saxiixiyey calaa sharti muslim wakadalika waxaa saxiixiyey alxaafid ibnu mulaqin iyo keyrkiiba xadiidkani waa sugan yahay xadiidkani waa sugan yahay nebigu wuxuu amray in ilmaha laga qalo neef ama in laga gowraco hadduu wiil yahayna laba neef oo adhi ah oo isu dhigma hadday gabadh tahayna hal neef oo adhi ah ayib wa akhraja waxay soo wuxuu soo saaray axmedu axmed walarbacatu iyo afartii waxay soo saareen can ummi kurzi can ummi kurzin ummi kurzi xaggeeda waxay ka wariyeen alkacbiyati ee reer kacb ummi kurzin alkacbiya waxay ka wariyeen naxwahu xadiidkaa mid la mid ah, naxwahu xadiidkaa mid la ah lafdigiisu waxa weeye nabigu wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam cani ghulami shatani wa cani jariyati shatun ah, laa yadurukum adhukranan kunna am inathan ah, wiilka laba neef gabadhana hal neef idin dhibi maayo xoolaha aad qalaysaani ama lab ha ahaadeen ama dhadig ha ahaadeen ama adigu ida soo qabo ama muxuu ahay riyo soo qabo ama wanan soo qabo ama orgi soo qabo lab ka dhig dhadig ka dhig taasi dhib ma waxaa saxiixiyey tirmidi xaakim dahabi sheekh albani wakadalika ibnu xibbaan xadiidkan markuu yahay xadiidu ibnu alkacbiya oo isagiiyo kaa hore caaisha waa isku macno sidaas macna xadiidkan marka waxaa deliishanaya oo macnaha deliishaday culimmada ku tegey caqiiqada iyo wanqalka ilmuhu inuu waajib yahay xagee ka deliishadeen waxay ka daliishadeen amara nebiga amray amarkuna muxuu faa'iideeyaa waajibnimu asalkiisu faa'iideeya haddaan qariino loo helin daahiriyadaa marka daliishanaysa amaa jumhuurtu saan horayba usoo sheegnay saxsax bay leeyihiin waa la amray laakiin waajibnimada waxaa ka duwaya xadiidkii aan soo marnay oo man axabba an yansuka man wulida lahu waladun فأحب أن ينسك فلينسك روحي المؤدش أو تشعلاده أو إصغر ربو إنه كونقل فكونقل حديث كاسا صارفه أما كوجوبك كسر في نهاية أي جمهور تمريان ووحي ليهن إيقو واجب ميها والصنع طيب حديثك وحكرا أوكو تصي عرورت مركا الله وانقليه إن أن loo simeynina wiilkana laba neef laga qalayo gabadhana hal neef sidana waxaa qaba al shaafici abu thawr axmed iyo daawudin ibn in loo la kala duwayo tayib wa goormo hadii la kari karo waa ah. waa markii la awoodi karo haddaan la awoodi karaynin oo ruuxuusan tabar haynin markaasi fattaqullaha mastada'tum wa hal neef nafas qali kartaa wiilna waa kuu dhashay halkaa nafun qal saasuha idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum bi barka imanisa amar haddaan idin siiyo waxaad kari kartaan kala imaada wixii aadan kari karina dee ilaha idin idinmaba saarinba marka lagama hadlayo ruuxu markuusan awood lahayn hadduusan awood lahayn xataa neefka keligiiya laga yaaba inuusan ku laasimin hadduusan awood lahayn laakiin waxaa laga hadlayaa haddaad kari karto wiilkana labaga dhig gabadhana halka dhig saas wey macnaha ayib waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysan haddii xadiisku uu yidhi wiil hadduu yahayna laba neef oo adhi ah gabar hadday tahayna hal neef oo ari ah waxaa laga faa'iidaystay wanqalka sidiisaba ari unbaa geli kara geelna laguma wanqalo arina waxaan u dhihi lahaa lo-na laguma wanqalo axaadiista wanqalka oo dhanna ari unbaa ku yimid hal xadiid baa jira oo uu soo saaray waan u malaynayaa tabaraani inuu soo saaray oo geela iyo lo-da sheegayo daciif ma sugna inaysan lo-da iyo arigu aysan gelayn waxaan dhihi lahaa geela iyo lo-du inaysan wanqalka gelinna waxaa ku tegey culimmada qaar ka mid a ah. waana sida sawaabka aho daliil looma hayo inuu geela iyo lo-du ay wanqalka geli karaan masalan waxa way toddoba ilmood baa isku kaa gaadho aadan u wanqalin hal leefoo geela ma ku filay jawaabtu waxa weeye geel hortiisa wanqal ma galaabaa ka horraysaba adhi ah, baa lagaa rabaa adhi baa lagaa rabaa lama hayo geel lagu wanqalayo lama hayo ayib sidaasaanad moodaa inay raajixta waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa oo xadiidku sidoo kaleeto inoo faa'iideeyey muxuu ahaayey ariga la qalayo sharti ma aha loomana sheegin shuruudii udxiyada loo sheegay oo kaleeto sumina somar udxiyada shuruud bay lahayd shuruudii udxiyada neefka la qalayo shuruudiisii wanqalka neefka la qalayana shuruutii ma laga rabaa mise lagama rabo axaadiista wanqalka ku timid wax shardiya ma sheegin way itlaaqday neef adhiya laba neef oo adhiya unbaa layidhi laakiin inuusan ilaayn inuusan dhutinaynin inuusan weyd ahayn kuwaxaasi waa axkaamtii udxiyada ku aroortay culimada qaar baa waxay yidhahdeen tii udxiyada ku soo aroortay caqiiqadana ha looga qiyaas qaato iyadii oo kale ha laga dhigo qaarna waxay yidhi baabkani qiyaas ma galeen haddaan wanqalka ayna ku imaanin shuruudani wanqalka adhiga noociisao dhan baa la qali karaa saas maana shuruudani hadday jiri lahayd waxaa sheegi lahayd axaadiistaa sheegi lahayd shaaricaa sheegi lahayd sidaas daraaddeed dadku waa xor eh waxay doonaan ha qaleen muxuu ahaayey caqiiqada ama wanqalka itlaaqa axaadiistana taasaa laga faaidaysanaya oo sidoo kale inoo faaidinaya xadiisku وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحولي كل غلام المكست كل غلام ويل كست غلام كويل كولذا لكن المكست ورشان لك وضع مرتهن ويمل حبسي bicaqiiqatihi walqalkiisa sababtiisa loo xabisay murtahan waa mid la cudhaadh dhigay ama la rahan dhigay baa la murtahanka waa shayga markaad dayn qaadato aada ruuxa u dhiibtoo tidhahda iga sii hay intaan diinta dayntayda kuu keenayo dayntaad igu le intaan kuu keenayo sii hayso marka shaygaasi waa xabisan yahay waa xidhan yahay muxuu u yahay dayntii inaad keento u xidhan yahay sooma markii dayntii aad soo guddo unbuu furmi kara oo lagu siin karaa marka alghulaamu ilmihii ama kullu ghulaamin wiil kasta ama ilmo kastaay murtahanun mid la xidhay weeye oo la xabisay biaqiiqati bicaqiiqatii wanqalkiisa sababtiisu u xidhayn tudbaxu waa la gowraci wanqalkii canhu xaggiisa yowma saabicihi maalintiisa toddobaad baa laga gowracaya maalin dhashay maalinka ku toddoba ah baa loo laga gowracaya wayuxlaqu waa loo xiiri wayusammaa waana loo magac bixin rawa waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii baa wariyey wasaxaxu waxaa saxiixiyey atirmidiy baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay cabdilxaq alishbiili ibnu mulaqin baa saxiixiyey sheekh albani intuba keliyata cilladiisu waxa weeye xadiidkan samurat bnu jundab waxaa ka warinaya xasanubasri xasan lbasrina khilaaf baa fuqahada iyo waxaan ujeedaa muxadisiintu isku khilaafsan yihiin samurata bnu jundab wax ma ka maqlay mise kama maqlin waa kaan dhowr goor baa soo sheegnaan u qole waxay leeyihiin waxba muusan ka maqlin ilaaqan qolona waxay leeyihiin wax kasta uu ka wariyo wuu ka maqlaya xataa can ba ha yidhahde wuu ka maqlay qaarna waxay leeyihiin xadiidkan hadda aan kor joogno xadiiulcaqiiqa keliyuu ka maqlay xadiiulcaqiiqa la yidhahda xadiidkan basuu ka maqlay wax kale uu ka maqlay ma jiro xadiidkan inuu ka maqlayna wuxuu ku cad yahay fii saxiixi albukhaari ah, saxiixu albukhaari baa ku cad yuu ku cad yahay inuu xadiidkan caqiiqada uu xasanulbasri ka maqlay samurat bnu jundab xadiidku marka waa xadiid mutasila muttasilu sanad ah waana xadiid saxiixa wey macana sida imaam nasaa iyo ibni xajar iyo sheekh ay rajaxayaan sidaas weeyaan waana sida saxiix albukhaariga ku cado bukhaari agtiisa waxaa ku timid inuu xasan ka maqlay xadiidkan samurat bnu jundab طيب حديثك مركا وحديث سغن وحين فائدينه وحو فائدينه علمه الله والقلم والقلكي وحرين محال قوضا الإمام أحمد يغيركي وحي كفصرين والقلكي سيبو أحرين وحي كفصرين علمه آخر والدك أشفع ما يهدوس الأول قلم حيالي وابحرين هايبا shafaacadii iyo anficiddii waalidkii u anfici lahaa waa laga xidhay maxaa looga xidhay leanna wuu u wanqali waayo meesha marka waxaa ka muuqata waajib buu dayacay ayib sidaas culimada qaar baa ku fasira qaarna waxay yidhahdeen alghulaamu kullu ghulaamin murtahanun bicaqiiqati waxaa laga wadaa sida ay neefka la qalayaay uu ilmaha u laasimayo oo uusan uga fakanaynin oo isugu xidhan yihiin baa waxaa laga dhigay sidii rahan xidhan oo kaleeto oo xabisan oon dhaqdhaqaaqi karin oo kaleeto marka labadoodu waa islaasimayaan ilmihii iyo caqiiqadii waa isku xidhan yihiin oo waa islaasimayaan saasaa laga wadaa wuu u xidhan yahayo ayadii buu isku lamaan yihiinoo isu xidhan yihiinoo islaazimayaanoo sidaana qaar baa culimada ku fasiray xadiidkana qaybtiisa waxaa deliishaday culimada daahiriyada culimadaas soo sheegnay inay yihiin inay yidhaahdeen caqiiqada iyo wanqalku waa waajib adiladooday ka mid tahay maxay deliishadeen koow waxay soo yidhaahdeen nabiga amray soo ma xadiiskii hore caaisha midda labaad waxay yidhaahdeen ilmihiibaaba u xabisanoo dee waalidkiibaaba ku shafeeca seegi ilmaha shafaacadu heli lahaabuu ku seegi ama waxaa laga dhigay ilmihii isagii iyadiiyo ilmihii baa isku dheggan oo ma kala maarmaan waxay ku tusibayeen inay waajib tahay marka adiladooday mid tahay macna tayib maalinka toddobaad baa laga gowracayaa waxay iyaduna ku tusaysaa maalinka toddobaad ka hor hadduu ilmuhu dhinto caqiiqadiisi iyo wanqalkiisu ma laasimayo waana sida imaam maalik ku tegey shawkaanina uu rajaxay iyo qeyrkood maxaa yeelay maalinka neefka la qalaya waa maalinka toddobaad maalinkii toddobaad hadduu ka hor dhinto waktigiisiiba waa ka hormaray waa ruux salaadii oo waktigeedii soo gelin dhintay ma lagu leey laguma le ruuxa salaada taasoo kale ka dhigeen ayib waxaa kaleeto imaamu maalik uu ku tegey maalinka toddobaad haddii lagu xidhay maalinka toddobaad hadday dhaaftana wakhtigeedii iyadana way dhaaftay oo lagama dabategi karo fii qawlin lahu imaam maalik qowl aqwaashiisa mid ka mid maalinka toddobaad haddii kula dhaaftana bas waaye laakiin in badanoo culimmada ka mid a ah waxay qabaan hadday maalinkaa kula dhaafto kaa dhici weli waa xil ku saaran waayo waxay qaarkood ay jeclaysanayaan afariyo tobnaadka in laga dhigo haddii toddobadu ay dhaafto afariyo tobnaadka hadday dhaaftona labaatan iyo kowga maalintuu dhashay laga bilaabo sidaasay u wadayaan hadduu dhaafay leeyahay intuusan qaan gaadho ka warqal hadduu qaan gaadho isagay xilku saaran yahay inuu iska wanqalo saas weyde way ka doodayaanoo qaar baa waxay leeyihin ruux hadduu weynaado qaan gaadhoba hadde muxuuba iska wanqali xilligiiba waa dhaafay waxay ku xidhan tahay masaladaasi mashruuciyadeedu xadiid aada la isugu haysto oo muxuu ahaayey tilmaamaya nebigu sal alla alay wasalam inuu naftiisa ka wanqalay bacda albicsa afartan jir kadib ayuu naftiisa ka wanqalay xadiidkaa bayhaqi keyrkii baa soo saara wuxuuna yidhi waa xadiid munkar ah qaarkood aad bay u fogeynayaan culimmadu qaarna way isu oo turuqiisi waxbay isku xoojinayaan xadiidku xasan bay gaadhsiinayaan xadiidkaasaana masalada asal u ah ruux weynaaday oo qaan gaadhay oo iska wanqalahaya kaasa asal waa sugnaantiisayna ku xidhan tahay xadiidka muran baa ku jira sugnaantiisa marka maalinka toddobaad in lagu dadaalo oo uusan neefka ilmaha wanqalkiisu uusan dhaafin baa la doonaya hadduu kula dhaafo hadal iyo muran baa gelaya ayib ku dadaal marka waxaa kaloo laga faa'iidaysan yudbaxu canhu yowma saabicihi yowma saabicihi yudbaxu waa laga gowrici baa la yidhi waxaa ah, halkaana laga faa'iidaystay ciddii la doono oo diyaaraa ka gowraci karta aabbihii iyo hooyadii keliya inay ka gowracaan ma adeerkii hadduu ka qalo xataa waa sax bay dheh walaalkii hadduu ka qalo sax waale culimmada qaarna waxay yidhahdeen ma ahe aabbihii hadduuba nool yahay isagaa lagu leeyahy hadduu aabbihii meesha ka baxana cidda nafaqadooda waajibka ay ku tahay baa wanqalkii ku waajibay ayagu waa inay qalaan laakiin waxaa xoojinahaya inay ciddii doontaba ay qali karto ka qali karto nabigu sallallahu alayhi wasallam xasan iyo xuseen soo muusan ka qalin xasan iyo xuseen aabahood waa joogay soomaa aabahood cali bn abi aalib waa joogaa markuu nebigu u wanqalayo awowgood baana u wanqalaya awowgood hooyo soomaa awowgood hooyaa u wanqalaya isagoo aabbihii uu joogo marka hooyadaa u wanqali karta awowgaa u wanqali kara adeerkaa u wanqali kara isagoo aabihii joogo sidaas xadiiska laga faa'iideysanaya xadiiskii hore ee aynu soo marnayna macnaha waa xoojinaya macnaha wayuxlaqu canhu wayusamana waxaa iyadana laga faa'iideysan maalinka toddobaad waxyaalaha ilmaha dhashay lagu samaynayo waxaa ka mid waa loo xiiraya sunnadu waa sida in timaa laga xiro ah, timaa in laga xiro yixda in laga xiro markii laga xirana waxaa sunno ah siduu nebigu sal lla slam amray xasan iyo xuseen qisadood xadiis uga waran markii timaha la xiro waxaa la samaynayaa timaha waa la miisaamayaa timaa ilmaha laga xiiday marka la miisaamo kadibna inta giraam ay noqdaan oo fida ah baa la sadaqaynaya fida ah yani waa silfarka silfarka intaas giraamkiisa oo intay noqoto oo fida ah baa la sadaqaynaya sidaasay xadiiska nebiga ku sugantay sal alay slam marka timaa in la xiiro la miisaamo fidadaana la sadaqeeyo iyadana waa mustaxab ayib amaa magaca bixintu ayadana waa sunna haddayba dib dhacdo oo inta ka horraysa aan loo magacbixinin ilmaha maalinka toddobaad waa in loo magacbixiyo ka horna waa loo magacbixin karaa ah, leanna way sugan tahay way sugan tahay xataa isagoon dhalanin baa loosii magacbixin karaa oo magac meel loosii dhigi karaa sooma isagoon uur gelinba baa xataa magac ma loo qoondayn karaa ah, hagaad haga qaada nabiyullaahi yaxya calayhi wa ala nabiyina salaatu wasalaam marka aabihii zakariya calayhi salaam loogu bishaareeyey magiciisana la siiyey yaxya markaa ma uurgelin sooma a ah, waxaan ku siin doonaa baa lil wiil magiciisa yaxye la yidhaha sooma marka mana uurgelin mana dhalasho iskaba dhaaf marka ka hor baa loo sii magac bixin karaa markuu dhashaa loo magacbixin karaa intuusan toddobaad gaadhin baa loo magac bixin karaa laakiin ugu dambayn toddobada markuu gaadho ilmaha magaciisiinu haysta waay haddayba daahdo maalinka toddobaad in magaciisa la sii wayo oo loo magac bixiyo ayib axkaamtaasoo dhan baa xadiiska laga faaidaysanaya kitaabu alaymaani waalnuduur ah, marka iyadana neefka la qalo oo wanqalka loo qalo sidii udxiyadoo kale waaye dadka guriga waa la cuni qaar waa la qaybin qaar waa la muxuu ahay waa la kaydsan karaa oodkac iyo colob iyo inta laga dhigto baa la kaydsan karaa la cuni karaa mushkilo ma leh barba haddii neefkii la qala waxna sadaqe waxna cun waxna dhigo haddaad rabto shardi ma aha in xaflad weyn oo beriis la kariyo in laga dhigo oo zab la isugu yimaado in laga dhigo waxba shardi maaha neefkii ma qashay ama hilibkoo caydhiina qaybi ama intaad beriis iyo wax ku kariso dadka isugu yeedh taasi waa hawl adig kuu taalla waayo waxa kugu laaziminaya ma jiro masale kalea jirto dadku aada isu weydiiyaanoo neefka haddii markii walqal loo qalo lafihiisa ma la jejabin karaa waa la jejabin karaa caaisha radiallahu canha ahar baa jira caaisha laga wariyo ay dhihi jirtay lama jabinayo jabin la-aantaasina waa nooc tafaa'ulo ilmahan loogu walqalay yuusan jabinoo dhib yuusan gaadhin nooc tafaa'ulahoo yani saadaal wanaagsan ahaan ahaanoo kaleeta laakiin hadduu sugnaado afarku waa qowlu saxaabiya waay xadiis marfuucu nebiga ka sugan maaha asalkuna waxa weye wixii hilibee la qasho lafihiisa in la jajabin kara asal sidaas daraaddeed wax mancinayo ma jiro in lafah la jajabiyo in geed laga laalaadiyo meel kore la saarana wax jira maaha ayb kitaabu laymaani dhaarihii buu kitaabu yahay wanuduuri iyo nadaryaalkii aymaantu waa dhaarta iyo axkaamteeda ruuxa hadduu dhaarto axkaamta dhaaraha ayib dhaarta maxaa banaan maxaa lagu dhaaran karaa kafaaradii dhaarta dhaarta aan kafaarada lahayn axkaamtaas waay nuduurtuna waa nadarka oo waa inaad isku laazimiso shay aan alla kugu laazimin sharti baad gelaysaa adaa isku laaziminaya daacaad isku laaziminaysa shay baad isku laaziminaysa ayadana axkaam bay leedahay can ibni cumar radi allahu canhu can rasuuli lah sal ly slm rasuulka waxaa laga warin annahu nabigu sal alay slam adraka inuu soo gaadhay cumar bnu khadaab fii rakbin jamaaca dhexdooda xaal uu yahay jamaaco geel wadatoo gaadiid saaran cumar oo ku dhex jira buu nabigu dib ka soo gaadhay sal lay slam waa cumar walxaal cumaru cumarna yaxlifu uu dhaaranaya biabiihi aabbihi isagoo ku dhaaranaya aabbahay soo bahay aabbahay baa ku dhaartay isagoo ku hay buu dib ka soo gaadhay fanaadaahum dadkii waxaa u dhawaaqay rasuulullahi baa u dhawaaqay sal oo wuxuu yidhi alaahoy war dhegaysta ina allaha alla yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu inaad dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashin inaad ku dhaarataan ah, aabbayaashin inaad ku dhaarataan alla waa idiin diidan ee faman kaana ruuxii ahaadee xaalifan mid dhaaranaya falyaxlif ha dhaarto billaahi allaha ku dhaarto aw amase liyasmut ama ha aamuso dhaarta iska daayo dad dhaaranayso ama ilaahay magaciisa ku dhaaro ama dhaartaba iska daa muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray وفي رواية رواية كلا وحا كسغن لأبي داود أسغن والنسائي النسائي أسغن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا حال يمد نبي لو كريلay oo la gaarsiiyay la tahlifu nabi sallallahu alayhi wasallam la tahlifu hadaranina bi abaikum abayashin ha ku dharanina wala bi ummahatikum hooyooyinkiina ha ku dharanina wala bil andadi ee asnaamtiinana ha ku dhaaranina andaadu waa jamcu niddin niddigana waxaa la yidhaha nadiirka iyo miliga cid kastood cid kale kala mid dhigto niddi baa la dhaha niddi marka andaada waxaa laga wadaa wixii ay alle ka sokow caabudi jireen wax kastood alla ka sokadiisa aad alla aan ood caabuddo niddi baad ka dhigta falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuun saasuu macana ilaahay kuwo la mid ahoo sidiisoo kale aad u baridaan oo u caabudaan oo ha samaynin wey macnaha ayib walaa bilandaadi waxyaabaha aada caabudaan alla ka sokowna ha ku dhaaranina waa meesha ay muxuunahay dad badanoo soomaaliya awliyada awliyada andaad ahaan waayo meesha meesha muxuunaha waxa meesha iyagu ay qoladani sanab ay sameeyeen ama geed ay sameeyeen ay caabudi jireen soomaalida in badanoo ka mid a awliyada ay baridaan caabudaha marka nidigoodu waa awliyada waay marka awliyadan ku dhaartay meesha Soomaalida ay ka galayso wala tahlifuha dharanina bil wala tahlifuha dharanina billahi allana ha ku dhaaranina illa walxaal antum idinku saadiquuna kuwa ruu sheegaya aad tihiin mooye alla markaad ku dhaaranaysaanna ha noqoto mar aad ruu sheegaysaan oo adoon been sheegaya ilaahay magaciisa ku dhaaran saasumaana tayib xadiidkan qaybtiisa dabo abu daawud iyo nasaa ay soo saareen wakadalika ibnu xibaan iyo bayhaqina way soo saareen rijaaluhu hiqaat waana saxiix weeye sida sheekh albani caleyh raxmatullah fi saxiixi sunan abi daawuud iyo keyrkiiba uu ku cadaynayo xadiidka marka xadiis sugan waa qaybtiisana waa muttafaqi lafdigan dambe xadiid abi hurayra abu daawud iyo nasaa waa saxiix isaguna wuxuuna tilmaamaya in laynaga reebay inaan ku dhaarano waxaan alla ahayn ayb وانا حرام ظاهر كالنهي sida laga faa'iideysanayo اصل النهي ساسو faa'iideynaya waxaana sidaa ku tagay axmed ibnu xambal iyo daahiriyada culimmaduna waxay isku waafaqsan yihiin in ay karaahiyad tahay laakiin qaarna waxay waa karaahatu tanziih qaarna waxay waa karaahatu taxriim wasawaab inay tahay karaahatu taxriim way xaaraam tahay oyna bannaanayn cid aan lahayn tabaaraka wa tacala cid aan alla ahayn in lagu sababta loo diidan yahayna waxa waaye dhaarashada waxaa ku jirta nooc weynayn ah shayga aad ku dhaaraynayso waa shay aada nooc weynayna u hayso weynayntaa keeni karta heer aad ku dhaaratana allah iskale waa xaq ilaahay khaas u ah, ah xaq ilaahay khaas u ah waxaa soo gelaya marka makhluuqaadkao dhan baa soo gelaya oo lagu dhaaran karin nebiga rasuulkaa lagu dhaaran kara aad bay noogu badanta ilaah iyo rasuulka dhahayn ah, wallahi ilaah iyo rasuulka kule wa rasuulka ka reb rasuulka ka dah mala weesha rasuul sallallahu alayhi wasallam wa baab dhaareed ilaahay baana iskale keligii laakiin rasuulka in lagu dhaarto male xaqii alla way tabaaraka ta'ala marka rasuul baa lagu dhaaran karin kacbada lagu dhaaran karin kacbada ku dhaarto ma dhigista wakadalika aabaha kuma dhaaran karto ah, aabahay waataan aabahay waayaayo waataan hooyaday waayaayo waataan rogmanaa iyo waxaasoo dhan ka baxa ah, saas maa waa tii balaaya igu dhacdaa iyo yani ammaanada iyo waxyaalo badan ba iyaguna ku dhaaran jira annagana waxyaalo badan baan ku dhaarana marka ma banaana khulaasadu waxa weeye ciddii dhaaranaysa allaha ku dhaarato dembi aan yarayn wa inay dembi tahayna waxaa kutusayo ismi tahay abu daawuud iyo keyrkii waxay soo saareen min xadiid ibni cumar inuu nabigu yiri sallallahu lay wasallam man xalafa li ghayri faqad kafar ah, man xalafa bi illahi faqad kafar cid aan allahayn ciddii ku dhaarata way kufriday wa fi lafdi wuxuu ahaa faqad ashraka ilahi addoommadiisu wax ka dhaxaysiiyay xayri xaqa dhaarashada yaa lahaa soo allah ma lahayn markaad cid kala siiso makhluuqaadkiisa ka mid kamida allah wuxuu lahaa bal adoosiis shirkina waa unkaas shirkuna waa unkaas laakiin culimmadu waxay leeyihiin shirkigaa laba nooco shirkina waa shirki weyn oo markuu ruuxu galo uu diinta kaga baxayo shirkina waa shirki ka yar oo ruuxu markuu galo diintii ka bixi maayo laakiin dembi weyn buu galay oo waxaa ka mid a dhaarta waxaa ka mid a dhaarta waxaa ka mid a camalkii markaad dhex gasho inaad istustus iyo hal lagu maqliya halagaa sheego u samayso waa shirki laakiin shirki diinta looga baxa maa hadduusan camalka isagu kugu riixin marka horeba hadduu isagu camalka ku geliyey oo salaada waxaad isugu taagtayba qasidkaagii ha lagu arko marka waa shirki weyn laakiin salaaddii adoo cibaadadii ku dhex jiro markeedii horena ilaahay ula qastay ayuu dhexda shaydaan intuu kaa soo galay buu istustus ku yidhi hebel baa ku arkaya ku fiirinaya yara qurqurxi ah, markaasaad naashnaashtay waxoogaa halkaas waa shirki yar way markaas shirki yar marka la leeyahayna wuxuu yaraanayaa marka loo fiiriyo kan diinta looga baxo laakiin dembi ahaan marka la yidhahdo waa min kabaa'ir dunuub buu ka mid yahay dunuubta waaweyn ayuu ka mid yahay saas macana ayib xadiistaasaa marka kutusaysa waxaa la mid ah inaad ku dhaarato andaadda waa kan hadda ka hadlayna andaadda oo waa kii xadiiska nabiga sal lla lay slam fii saxiix muslim ku sugan waa kii lahaa man xalafa faqaala fii xalfihi wallata walcuzza falyaqul laa ilaaha ila allah ruuxii dhaartay oo markuu dhaarana yidhaahda laatiya cuzaan ku dhaartay ha ashahaato laatiya cuzza waa asnaamtay caabudi jireen sheekh cabdilqaadir baan ku dhaartay adoo yidhi oo kale ama uweys baan ku dhaartay yani waxa weye ruuxii sidaas yidhaahda ha ashahaato laa ilaaha ila allah halis buu galay saasuu macna ayib dhaarta noocaas oo kale ah oo kadalika waxaa la mid ah inaad ku dhaarato diin aan islaamka ahayn waa kaan gaaloobaa iyo waa kaan yahuudi noqdaa iyo waa kaan eh, kristan noqdaa iyo muxuu ahay waxaasoo dhan iyada lama ogolo alxalif bimillatin siwa alislaam wey macnaha ayadana nahyi baa ku soo arooray oo lama ogola waxaa ka mid a ah maalan inaad ku dhaarato inaad gaalowday kufurtu billaahi buu ku leehay kafartu billah kafartu billah ilaahi baa ku gaalay diintii waan ka baxay waay markaas qadala waxay ku sidee kafartu billah oo kafaara billahi buu kule خلاص حالك واقف ضماضي واخر فروه صوما هلس واحد marka ruuxii sidaasoo kale u dhaarta ama diin kale ku dhaarta ama waxyaalaha la caabudo ku dhaarta ha ashahaato oo dib ha u ashahaato sidaas xadiiska nabiga sal alayhi wasallam waxaa la isweydiinayaa dhaarta ilaahay cid aan ahayn lagu dhaartay kafaaro ma leedahay sida saxiixa ana kafaaro ma leedahay laanna dhaartu waxay guntamaysaa shaygaad ku dhaaratay markuu ilaahay sifadiisa yahay ama magaciisa yahay laakiin haddaad waxyaalo kale ku dhaardhaarato si ahaanteeda dhaar guntamaysa maaha laakiin waa ismi iyo dembi sidaas macna ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري yamiinuka dhaartaadu calaa maa shay korkii bay ahaatee yusadiquka uu rumaysanayo bihi isaga saaxiibuka saaxiibkaa uu kuu rumaysanayo waxa uu saaxiibkaaga aada u dhaaranayso kaaga rumaysanayee u qaadanaya dhaartaada ayay dhaartaadu noqonaysaa yamiinuka dhaartaadu calaa maa shay korkii bay ahaatee yusadiquka uu kaaga rumaysanaya bihi maaga saaxiibuka saaxiibka uu kaaga rumaysanayo waa cidda ku dhaarsanaysa cidda ku dhaarsanaysa sida ay dhaarta u wadatay uu u rumaystay sidaa uu way dhaarto adugu saa doonta sidii kaleba ula qas wa fii riwaayati riwaayo kale waxay ahayd alyamiinu dhaartu calaa niyati lmustaxlifi calaa niyati lmustaxlifi kii dhaarsanayey ee dhaarta dalbayay niyadiisa korkeeday ahaatay yani ruuxa dhaaranaya waa xaalif sooma man kaana xaalifan waa inagii soo marnay ruuxa dhaarta dalbanaya ha ii dhaarta leh ama dhaarta amrayana waxaa la yidhaahdaa mustaxlif baa la dhahaa waa kii dhaarta dalbayay marka adiga markaad dhaarato ruuxa ku dhaarsanaya niyadiisa iyo qasadkiisa iyo sida uu wato unbay dhaartu noqonaysaa ee sidaad adigu wadatay qasadkaaga ma akhrajahuma waxa soo saar labada xadiis oo muslim muslim soo saar macnaheedu waxa weeye waxa laga wadaa masalada loo yaqaano al fi lyamiin yamin ah, yani inaad dhaarta sarbeebto oo tawriye isticmaasho iyo kelimaad macaani kale laga fahmi karo adiguna macnaha qarsoon qasadkaagu uu yahay ruuxa ku dhaarsanayana aad doonayso inaad ku qanciso sida aad wadato si aan ahayn oo lafdigaad ku dhaaranaysana uu ku tusi karo saas macna maalan tusaale ahaan ninbaa wuxuu ku yidhi xooluhu isku haysataa waxaa lagu yidhi waxaad ku dhaarataa caddayn ma jirto ficlan markhaati markaa lama hayo markhaati lama hayo markaasaa waxaa la yihi waxaad ku dhaarataa xoolahan inaadan qabin waxaad tidhi waxaa wallaahi bilaahi inaanan xoolahaa qabin inaanan xoolahaa qabin ka ku dhaarsanaya wuxuu ka wadaa inaan xoolahaa lagugu lahayn sooma adiguna niye-a waxaad wadataa aniga xoolahaasi ma qabo xaas ii ma aha sooma soo labadu ma suroobi karto way suroobi kartaa aniga xoolahaa ma qabo ma qabo kelimada soomaalida bimacnaa xaas iimaahana way suroobi kartaa laygumalana way suroobi kartaa soo ma laba macnay suroobi kartaa adiga marka si aad wax u khayaantood u sirto baa waxaad rabtaa macnaha qarsoon ee dadku kula joogay ku dhaarsanaya aynan wadanin niyadoodii qasadkoodan aan ahayn macno qarsoon baad adiga qarsanaysaa kiibaad dhaarta niyada ku haysataa dadkana waxaad uga dhigaysaa siday iyagu wataan inaad ugu dhaaranayso ma ku fakanaysaa weytaa iyada maya ka ku dhaarsanaya niyadiisu siday tahay bay arrintu ku soconaysaa adiga waxaa dooniba ha kuu qarsoonaade ma la fahmo xadiis xadiiska macnihiisu waa saas xadiiska macnihiisu waa saas waxayna inta badan loo isticmaalaa marka lafdi muxtamil ah oo macno laba macno ixtimaali kara macnana uu daahir yahay oo muuqdo macnana yaro qarsoon yahay markuu la isticmaalayo ayaa inta badan yaa la isticmaalay waa nooca alfaada sarbeebta loo isticmaalo way macna sidaas weeyaan sarbeebta loo isticmaalo macna laba macna marka loo kala qaadayo culimadu say leeyihiin markaad qaarta sarbeeb gelinayso oo niyo qarsoon aad gashanayso laba mid waay in xaq xaq leeyahay aad isleedahay ku duudsi oo dhaar adiga niyadeeda aad si wadato dembina kaga car xoolana ku banayso xaqana ku duti aad islaam markaasi kuu socon maysay ilaahay agtiisa dhaartaasi dadka ku dhaarsanaya siday wateen unbaa allana agtiisa ay ka tahay saas daraaddeed niyadii kuu qarsoonayd ku anfici mayso waxna kuu tari mayso aasim dembiilana ana waata haddii lagaa gardanaya oo lagu dulminayo oo naftaada ku furanayso xoolahaaga ku furanayso ruux muslim oo laga gardiyana ku badbaadinaysaa markaasaad sarbeeb ku dhaaratay markaasi waxa weeyaan dhibkaa soo gaari maaya niyadaada iyo qasadkaaga kuu qarsooneed ku dhaaratay bay wax kuugu soconayaan markaa leanna waa lagu dulminaa soo sooma markii sidaasoo kaleeto laguu dulminayo ama aada xaq u leedahayna waa laguu ogol yahay inaad sarbeeb ku cararto oo sarbeeb ku fakato waa laguu ogolyahay maalan taasoo kale waxaa ku tusaya xadiidka suweyd ibnu xandala أبو داود ابن ماجه وصوصار وانا حديث صحيح سويد بن حنظلة وحولي خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر وصوب حنيبوري أنه رسولك أصع الله صلى الله عليه وسلم وحانا نلصع ذن اللي هذا وائل بن حجر طيب فأخذه عدو له وائل مركة وحا قفصدي ضد أي عل أهايون علم بيسيئة با قفصدي بقفصدي أو كل ahaayeenoo cadowgiisii ah baa qabstay qabsaday oo ku dhagay fataxaraja alqawmu an yaxlifuu raggii ragganagii kale la socday ninkii waa la qabsaday cadow baa qabsaday inay dhaartaan oy ku dhaartaan inuu walaalkood yahay sidaana lagu sii daayo cadowga uu kaga fakado arrintaasay u arkeen inay dembi tahay oy ka dareemeen cidhiidhi ka dareemeen oy ku dhici waayeen raggii intoodii kale وحلفت أنه أخي أنا قال إنسان السوتا يا وحارب وولالك والله إن ولالك يا وحارب وأقول افتيب فخلى سبيله على الجواز كسي دايب آه سيدي بلوسي دايب والله إن ولالك يا بلوسي دايب انت markaan sameeyay oo waa'il ibn hujri daartaydii ku soo furtay buuri baa nabiga u leeyahay sallallahu alayhi wasallam markaasa waxaan u sheegay rasuulka tanaana qabsatay raggii saaxiibada ahay dhammaantood nin walba waa ka gaabsado dembi buu ka baqay anaase intaan dhaartay waa'il soo furtay buu markaas nabigu xulul sallallahu alayhi wasallam sadaqta almuslimu akhu lmuslim ah wa runta buu waana walaalka maxaa yeelay muslimku waa muslimka kale walalki sawaba qoladii marka way u dhaaranahay ninka la yidhahdo muxuu ahaa suway qoladu u dhaaranahay waa walaalkay markuu ugu dhaartay maxay u qaaseen ya inuu walaalkii oo dhalasho ay soo ma nasabka iyo dhalashada asaguna muxuu ka weeyay waa walaalkay oo xagga diinta ah waana ku dhaartay nabiguna waa saxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay waa nin muslimoo laga gardaraya sooma muslim baad badbaadinaysaa xoolihiisa badbaadinaysaa adaa xoolahaaga badbaadsanaya naftaadaad badbaadsanaysaa markaasoo kaleeta waa la isticmaali karaa almacaariid fi lyamiin dhaarta sarbeebta waa la geli karaa marka saas macana markaa been ma noqonayso dhaarna kuu noqon mayso ifmina kaasoo soo gaari maayo markaasi waxa wey waa nooc muxuu ahaa ruqso sharcadu bixiso wa laakiin waxa la diidaya markaad maxkamad joogto xuquuqna la isku haysto xaqiina uu yahay ma adaa leh mise isagaa leh baa la isku haystaa ma cadda waa lagu dhaarsanayaa dadkaa ku dhaarsanaya sida ay wataan yaa la rabaa inaad niyadeeda ku dhaarato haddaad waxba istalistaado niyo qarsoon marka aad wadato socon mayso markaa macna sidaas weya taasaa xadiisku ka hadlaya odoshqadan كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على الإسلام والصلاة القائمة محمد وسيلة كبيرة وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحولي وإذا قرتي حلفت أدارته على يمين دار كركيز هداد قدارته طيب شيء لو قدارته هداد كركيز قدارته وفرأيت hayrahaa dhaartii waxaan ahayni khayran inuu yahay mid ka khayr badan minhaa dhaarta mid ka khayr badan shay baad ku dhaaratay inaadan samaynaynin saa waxaa kula qumanaatay kuu soo baxday shaygii inaad samaysay inay kuu dhaanto kuu khayr kaaga khayr badanto shay baa waxaad ku dhaaratay inaad samaynayso inaad ka tagto inay kuu khayr badan tahay baa kuu soo baxday saas way macnaha ayib idaa xalaftad idaa goortii xalafta aad dhaarato calaa yamiinin oo fara'ayta aada aragtoy kula qumanaato hayrahaa dhaartii waxaan ahaynay khayran inuu inuuya mid ka khayr badan minhaa dhaarta fa kafir kafaaro gudo can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo wa'ti la imow alladii midka huwa isaguba khayrun khayr badan muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray shay inaad samayso ama shay inaad ka tagtaad ku dhaarato haddaad u fiirsatayna waxaa kuu soo baxday inay kuu fiican tahay dhaartaadii inaad jabiso dhaarta jabi kafaaradiina la imow ayib itifaaq way inay mustaxab tahay saas macna laakiin waa goorma shaygu markuu mashruuc yahay shaygu markii sharcada ku sheego مثلا waxaad ku dhaaratay inaadan hebel inaadan la hadlin markaad arintii u fiirsatay hebel waa ruux muslim ah waa walaalka inaad la hadashay inaad hadalkiisa goyso keebaa khayr badan ya inaad la hadashaa khayr badan dhaartaada jebi la hadal dhaartiina ka kafaaro guda saasa kuu rab maxay ka fiican tahay inaad dhaartaadii ku madax adayto iska sii wado oo tidhaahda dembi baan ka cararahayaayo dee ma dhaar baan jebin karaa dhaarta jebi kafaarana la imo saasaa kuu khayr badan saas macana ayib cunto inaadan cunayn baad ku dhaartay maalan wallaahi inaanan maanta cuntadaa cunayni baa jirta waxaa ku soo baxday cuntada inaad iska cunto inay kuu roonto ayar cuntadaada iska cuno kafaaro ka kafaaro gudo dhaartaadiina saas wey macnaha taasaa laga wadaa وفي لفظ لفظ كره وحا كسبن اولي البخاري اسغناداي فاتي لئمو الذي مدك هو اسغ خير كو خير بدل معناه وحو اذا حلفت على يمين فرايت غيرها وحي. خيرا منها فأتي الذي ميتك هو إساق خير خير كبدا وكفرك كفارة قد عن يمينك دار تادين ككفارة قد لابد اللفظ وحي كوكا لقدسين لفظ هراء في الصدى مهر مريي فكفر عن يمينك دار تاد كفارة قد كفارة الله كفارة مركا اللت ما بلا وأتي الذي هو خير شيء خيرك يدنت هذا كتشرتين مركا الله إمو marka muxuu hormariyey kafaaradu hormariyay soo ma ayib shayga la imaanshihiisina wuu ka dambeysay lafdigan dambe bukhaarina muxuu yidhi fa'ti alladii huwa khayrun horta shayga dantii khayrku kugu jirto la imo oo dhaartoodii marka hore jabi kadibna wa kafir can yamiinika dhaartana dibka kafaaro gudo meeshaa waxaa la isku hayaa aniga waan dhaartay inay dhaartii inaan jabiyo ii fiican tahayna waa ii soo baxday ma kafaaradan ku hormaraa oo intaan kafaaro guto baan markaa sameeyaa mise intaan sameeya markaan sameeyo kadib baan kafaaradii dib kala imaadaa ma kafaaradaa horeysa mise dhaarta jabinteediiyo xinsigaa horeeya labadaasaa labada lafte ay isku khilaafsan yihin ayb wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo leebiyi daawuuda u sugnaaday fa kafir kafaaro gudo can yamiinika dhaartaadii ka kafaaro gudo uma markaa kadibna i'ti la imow alladii midka huwa isaguba khayrun kuu khayr badan ayib yani waxay waafaqsan tahay lafdigii muttafaq ah buu waafaqsan yahay laakiin maxay ku kala gedisan yihin midna wuxuu yidhi wakafir oo wow buu isticmaalay wati dheh wati oo wow a ah buu isticmaalay lafdigan dambe abu daawuudna wuxuu isticmaalay uma ti umma ti laba macnaa udhexeeyo waawdu waa xarfu cadfin oo mutlaq al bay faa'iideysaa ah, mutlaqu ljamci taqdiim iyo takhiir siday hadda u kala dambeeyaan inay xukumkana ku kala dambeeyaan kuma tusto oo mid qoraalka ku dambeeya laga yaaba xukumka inuu ku horeyn karo wadu saas wadu asala wasas hadan ku ilaahdo eh, waxa soo galay maxamed iyo cali saas macna yani dakhala wa caliyun waxaa dhici karta soo gelidda inuu محمد وعلي وحديث كرت سو غليدا انه محمد كسو هري علينا كدنبي waxaa dhici karta inuu cali انه علي كسو هري او محمد دنبي وحديث كرت انه هل مر سو ودا غلين سوما واو markaad isticmaasho macaalidaas oo dhanbay faa'iideys laakiin markaad tiraahdo thumma iyadu waxay faa'iideynaysaa tartiib maca taraakhi weliba labada shay ay isku xidhayso isku cadfayso inay kala dambeeyeen weliba kala dambayntoodu aynan cidhibta cidhibta isugu haynine inay muddo kala dambeeyeen xoogaa inay kala dambeeyeen bay ku tus marka lafdigan dambe abu daawuud baa nas ku aho ku cad in la hormarinayo kafaarada kafaarada kadibna lala imaanayo shaygii khayrka lahaa saas maanaa amaa inta kaloo dhan waa muctamil kan la hormariyo kan la hormariyo waa muxtamil laakiin lafdigan sumada isugu cabsaya baa tartiibka faa'iideynaya macna ijmaac waxa ah oo culimadu isla ogoliyeen kafaarada laga kafaara gudanayaa horta ma laazimayso qabla al intaadan dambaabin oo shaygii aad ka dhaaratay aadan samaynin ama shaygaad ku dhaaratay intaadan weli samaynin horta kafaara kugu laazimayso laakiin markaad markaad samayso iyo kafaaradii kugu laazimayso ayb waxaa kaleeto iyadana aan la ogolayn intaadan weli dhaaranin inaad kafaarada sii bixiso taa iyada lama ogola oo matalan waxaad rabtaa inaad dhaarato haddana inaad dhaartaada jebiso dhaarta aadan weli dhaaranin inaad jebiso iskaba dhaarta xataa weli maada dhaaranin baad kafaaradii sii bixinaysa waa gubadkaan gubi doono way taas socon mayso soo ma taas ma soconaysa laakiin dhaartii markay dhacdo inaad jebisana aada doonayso ma kafaaradaad hormarin oo intaad kafaaradii gudataad markaa kadib shaygii samayn mise shayga samayntiisaad ku hormari iyo xunsiga kadibna kafaaradaa ka dambayn doonto xadiidku siduu tilmaamaya labadaba way kuu tahay labaduba way kuu bannaan tahay waana sida ay qabaan alimaam maalik shaafici iyo thawri iyo saxaabada badankooda iyo taabiciinta waana qowlu jumhuur adiga ama kafaarada hormariyo intaad kafaaro gudato markaa kadib raashinkaagii cun ruuxaad goysay xidhiidhi ama marka hore xidhiidhintiiyo raashinka cunidiisa intaad ku bilowdo kafaarada dib kala imow labada wejiba waa kuu furan yihin saas macana labaduba way kuu bannaayeen ayib وإسنادهما لبدا لو إسنادهما سندكودنا صحيح ويا أبو الحافظ وإسنادهما ميدين قوي إسناده وإسنادهما مية وإسناده وإسنادها سواء صح صح آه. وإسنادهما والله سواء مركا لفظك هوري بخاري sanadkiisu waa saxiix inuu yidhaahdo uma baahna laakiin lafdigan abu daawuud baan rabnay inuu noo sheego xukunkiisa marka wa isnaaduha riwaayadan abu daawuud sanadkeedu saxiix waaye isnaadihima waa laba way khalad waa macna tayib su'aalkii qoraya saas xadiidkan qaybtiisa dambe iyo lafdigan abu daawuud waxaa saxiixinaya sidoo kaleeto zaylaci al-imam az-zaylaci alayhi rahmatullah imam zaylaci ma ha zaylacigi suufiga hama suufiga suufigi muxuu qaadiriyada hama oo qaadiriyada muxuu ahaay waxa ila qaadiriyada waa laba qaybo wa qaadiriyada Soomaalida qaadiriyada kale way far badan tahay laakiin qaadiriyada soomaaliya laba qaybood u qaybiyeen zaydiciye iyo uweysiyay u qaybiyeen markay galbeedkaa ilaa waqooyi jirto waxaa la yidhaahdaa zaydiciyo markay koonfur soo aadana uweysiya la yidhahda marka zaydacaa suufigaa maaha waa nin mas wuxuu ahaa asalkiisu ma soomaali buu ahaa ma carab buu ahaa lama yaqaano laakiin waa nin culimo ah oo madhabkiisu xanafi yahay muxadisna ahaa zaylacna xaruntiisu ay ahayd waa horeeyey kutub buu leeyahy marka kutub badan buu leeyahy fiqigii xadiidka bale marka ninkaas waa الإمام الزيلعي بقى كمل حديث كرجة صحيحي وحكمل ابن عبد الهادي سيدو كل الشيخ الباني أيها الصحيحين هي حديث كرواية أبو داود ويسوغنت معنا وصحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري من حلف الروح دارت calaa yamiinin dhaar korkeeda ku dhaartay oo faqaala yidhaahda markuu dhaartay in sha allah hadduu alla doono waay falaa xinfa wax dembiya ah calayhi korkiisa maahan ahan rawaa waxaa wariyey axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii wasaxaxu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana kadalika waxaa taxsiiniyey tirmidi xaakim iyo dahabi baa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu daqiiq alciid sheekh albani calaa sharti lbukhaari buu ku saxiixiyey xadiidkani waa sugaya muxuu faa'iideynaya wuxuu faa'iideynaya haddaad dhaarato oo markaad dhaarato in sha allahu aad daba dhigto dhaartaasi maba gumtamaysaba insha allah yacni waxaad tidhi wallaahi inaanan raashinka cunaynin insha allah iska cun kafaarana lagaama rabo ah. wallaahi inaanan hebel la hadlaynin insha allah insha allahdaasi waxay burburinaysaa dhaartaadii oo dhan ba soo ma jumhuurtu siday qabaanna waa saasoo إن شاء الله والتعليق وحد كحرد إلهي الدوني ديسا ألا الدوني ديسا هذا وحوي مشيئة ديسا كونك تاسي وحوي وحي كحرد هاي محوء هاي واحد أديك محوء فهم كرتمه حديب الشيء آذن سمينين ألا مدونين صلاة مركسي الصلاة مدون تميسا مربع هدي استثناها لا دبدغو ان شاء الله لا راعيو لكن waxay jumhuurtu shardi ka dhigayaan in in sha Allah daadu markaba dhaarta ay daba taalo oo markaad dhaarato wallaahi inaan yeeli ama aanan yeelayni insha allah waa inaad daba dhigto allahma waxoogaa haddaad inaad neefsato u baahato aad intay yani aad hadalku kaa yara go inaad neefsato darteed waa lagu ogolyahay laakiin intaad iska dhaaratood muddo iska joogto inaad mar dambe insha allah dib ka dhahdo taa socon maysay u badan yihin ninkaasoo ibnu cabaas iyo qolyalaha dhihi jira xataa mar dambe hadduu xusuusto insha allah dib ka dhaho dhaartiisii waa buraysaa saasay dhihi jireen laakiin siday loo baday culimadu u badan yihiin insha Allah waa inay dhaarta iyo hadalka markaaba daba ku daba xiranta oo dhaarta iyo insha Allah waa isku lamaan yihiin sidaasay ka dhigeen وعنه رضي الله عنه هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم